alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala walimuslimin can jundub bni cabdillaahi qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalam daliilka saddexaad ee ka mid ah adilada baabkan walimuslimin muslim waxaa u sugnaado can jundubin ka wariyay bni cabdillaahi qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay annabiya salى اllahu alيه wasalam qabla an yamuuta intaanu dhiman horteed bikhamsin shan maalmood ama shan habeen wa huwa xaal huwa rasuulku yaquulu uu leeyahay inii anigu abra-u ilى اllah waan diidayaa oo ma ogoli ilى اllahi munqaطica ilى اllah xaalo aan ahay mid ilaahay u go-aya an yakuuna baan diidayaa inuu ii ahaado liya aniga minkum xaggiina khaliilun mid maxabadiisa iyo jacaylkiisa aan ka gaadhay halka u sareysa fa ina allaha maxaa yeelay waa ciladii qad itakhadanii fa ina allaha ilaahay qad itakhadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan miduu jecel yahay jacaylka u sareeya kama اtakada siduu uga yeeshay ibrahima nabiyullahi llahi khaliila walow kuntu haddaan ahaan laa mutakidan mid yeelanaya min ummati ummadayda mid ka yeelanaya oo ka samaysanaya khaliilan latakhadtu abaa bakrin abubakr baan ka dhigan laha khaliilan alaa hooye waina man kaana qablakum kuwii idinka horreeyay kaanuu waxay ahaan yatakhiduuna kuwa ka yeesha qubuura ambiyaaihim nebiyadooda xabaalahooda masaajida meelo cibaado ee amaakina cibaadati allah hoya falaa tatakiduu ha ka yeelanina alqubuura xabaalaha masaajidaha ka dhiganina fa inii anigu anhaakum waan idinka reebayaa waan idin diidayaa can dalika arrinkaas qabla an yamuuta bikamsin inay bikamsi layaalin weeye waa shan habeen horteed intaan u dhiman nebigu alayh isalaatu wasalaam faa'iidada sheegista waktigu waxa weeye oo si uu saxaabigu u caddeeyo hadalkani inuu yahay hadal muxkama oo aan la nasakin likownihi akhir aakhira maa sadara can الnabiy alayh الsalaatu wasalaam waayo waa hadaladii u dambeeyey ee rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ka soo baxay waxaa kaluu u sheegaya waktiga uu nebiga hadalkan ka maqlay litaakiidi calى ahamiyatihi wa cidami manzilatihi ahamiyadiisi iyo darajadiisu hadalkan see u sareyso iyo mawduuca uu ka hadlayaaba muujinaya inii abra-u ilى اllah abra-u ay unkiru waan diidaya waa amtanic saas ayuu ku fasiray alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala macnaa abra-u yamtanicu min hada wa unkiruhu wakadalika alqaadi ciyaad ay abcudu can hada arrinkaa waan ka fogahay waan qaطcu waanan ka go-anay walaa atasilu bihi idaan la xidhiidhsanahayna maha waxa uu ka beri noqonayaana wa an yakuuna lii minkum khaliil waxaan ka fogahay oo aan diidaya an yakuuna lii minkum khaliil ilى llahi jaarka iyo majruurku waa mutacaliq bxaali mqadar wuxuu ku tacalluqsan yahay xaal la qadaraya xaala kowni xaaladaan ahay munqaطican ilى اllahi tacaala mid ilaahay u go-aya oo maxabada ilaahay uu hayaa qalbigiisa ay buuxisay an yakuna lii minkum khaliil khaliilku waa maakuud min alkhula bidami اlkha wa hiya aclى darajaati اlmaxaba jacaylka darajooyinkiisa darajada u sareysa wey litakhaluli اlmawadati fi اlqalb waxaa khullo loo yihi kalgacaylkii iyo jacaylkii baa qalbiga dhex galay marka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ma diidin in la jeclaa inuu cid jeclaado laakiin inuu cid khaliil ka dhigta ayuu diiday maxabada iyo khulladuna cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya khullo kasta waa maxabo laakiin maxabo kasta khullo maaha khuladu waa daraja min darajaat اlmaxaba waana aclى daraja wey oo darajada u sareysa sababta markaa rasuulku u diiday inuu khaliil ummaddiisa kamida uu yeesho oo qof jacaylkaa darajada gaadhay uu ku jeclaado ayuu xadiida ku sheegay wuxu uhi faina allaha faina allaha اtakadanii khaliila ay axabanii aclى darajaati اlmaxaba ilaahay baa jeclaaday maxabada darajooyinkeeda ta u sareysa kama ana nabiya axab allah calaa darajaati lmaxaba macana waxay aniguna ilahay waxaan jecelahay jacaylka darajooyinkiisa derajada u sareysa markaasa culimo fara badan oo shuraaxu lxadiidi ay yidhaahdeen anaase qurtubi oo kale maxabadii nebigu ilaahay u hayay ayaa qalbigiisa markaa camirtay oo halka u sareysa gaadhay markaa cid kale oo sidaas oo kale uu jeclaan karaa ama nooca maxabada oo ku jeclaan karaa ma jirta weyaan macnuhu waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo noloshiisa oo dhanba ka digaayey in xabaalaha laga dhigto makaan cibaado ayaa fii akhiri xayaatina ummadda ummadda arrintaasi uu uga digay wuxu uhi ina man kana qablakum kanuu yatakhiduuna qubura anbiyaai masaajid taas waa ikhbaar waran uu ku waramayo kuwii naga horreeyey min alyahuudi waannasaara inay xabaalaha makaanu cibaada ay ka dhigan jireen taasoo kamida wasaaisha iyo daraaicda shirkiga isla markaa ikhbaarkaasi wuxuu xambaarsan yahay taxdiir liana tashabuha bihim gayru jaa-izin in laysu ekeysiiya ama banaano markaa wuxuu ka digayaa in soodaa la haddana waaba tasriixiyey nebigo wuxuu hi alaa falaa tattakidu lqubuura masaajid ha ka dhiganina xabaalaha meel cibaado fa inii anhaakum can dalika nahyi sariixa ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam oo haddana ummadda arrintaasi uu ka nahiyey faqad nahaa canhu buuhi musanifku canhu madkuurka arrinkaa la sheego itikaadu lqubuuri masaajid rasuulku umadiisa waa ka reebay fii aakhiri xayaatihi buu ka reebay qabla an yamuuta bikamsin buu hadalkan lahaa uma inahu lacana intaa dabadeedna wuu nacdalay huwa fi siyaaq isagoo ku jira sakaraatulmowtki man facalahu qofka arrinkaas sameeya ee qubuurta ka dhigta meel cibaado wasalaatu cindahaa in xabaalaha agtooda lagu tukadaana min dalika ee min itikaadi اqubuuri masaajid qubuur masaajidka dhigashadii nebigu uu nahiyey bay kamid tahy wain lam wain lam yubna masjidu masaajid bayaan laga dhisinba meesha mar haddii salaadii lala doonto oo loola qastiyo ama loola dhowaado faqad itukidat masjida wa macnaa qowlihaa weeye waa caaisho qowlkeeda macnaha xambaarsan yahy markay tidhi khushiya an yatakida an yutakada masjida wuxuu rasuulu ka baqay ama saxaabadu waxay ka baqeen khashya ama khushya in qabrigiisa masaajid laga dhigto ay makaanu tuqsadu salaatu fiih meel ku tukashadiisa loo qasdiyo faina saxaabata maxaa yeelay masaajidka inaanay uga jeedin dhisme waxaa caddeynaya faina saxaabata maxaa yeelay saxaabadu lam yakunuu ma ay ahayn oo lagama suuraysanayn liyabnu inay dhisaan xawla qabri masjida in qabrigana nebiga dushiisa masaajid ay ka dhisaan dee masaajidkii nebigaaba ku dheganba marka masaajid kale meeshu meel qaban karta mabaaba marka la eego masalada halkay ka taagnaayeenna baciid bay noqonaysaa in loo jeedo inay masaajid ka dul dhisaan wa kullu mawdicin meel kastoo qusiyati salaatu loo qasdiyo tukasho fiihi dhexdiisa lagu tukado waqad itukida masjidan walow yaan la dhisin dhisinbe mar haddii meeshaas ay tay meel salaad loola qastiye masaajid baa laga dhigtay bal kulu mawdicin meel kastoo yusallaa fiihi lagu tukado yusamaa masjida masaajid baa lagu magacaabaa kamaa qaala sala allahu alay wasalam suu yihi rasuulku jucilat waa layga dhigay li aniga alardu dhulka oo dhan masjidan ee makaana salaata ilaa dhulka oo dhan masaajid kama dhisnee meel lagu tukado weeye macnihii iyo wa tahuuran wax lagu tahaaro qaato waa gebagabaysiga hadalkan musanifku raxima llahu tacaala wuxuu ku tacliiqiyey xadiidu jundub iyo xadiidu caaisha oo ka horeeya soo u caddeeyey wajhu dilaalatihimaa calaa maqsuudi اlbaab hadalkana wuxuu ka soo qaatay sheikh lislaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala iqtidaa siraad mustaqiimka juska labaad saxda boqol iyo sagaal iyo sideetan wuxu uhi wamin dalika qabri masaajidka dhigashada waxaa kamid ah asalaatu cindaha xabaalaha lagu ag tukado wain lam yubna hunaaka masjid masaajid ba halkaa yaan laga dhisna bayna dalika ayضa itikaaduha masjida mar haddii salaadii lala doonto masaajid iyo makaan cibaado waa laga dhigtay kama qaalat caaisha walowlaa dalika labriza qabruhu walakin khushiya an yutakada masjida walam taqsud caishaةu radia allahu canha mujarada binaa'i masjid masaajid baa laga in masaajid laga dul dhisaa laga baqay uma jeedo waxay ujeedaa in salaada loola qasdiyaa laga baqo salaada loola doonto faina الصaxaabata lam yakun liyabnuu xawla qabri masjida wainama qasadat caaisha waxay uqasdeen anahum khashaw saxaabadu inay ka baqeen ana الnaasa yusaluuna cinda qabrihi inay dadku qabriga nebiga salaada la soo doontaan kulu mowdicin oo qusidat isalaatu fiihi faqad itukida masjida meel kasta oo ku tukashadiisa makaan kasta oo ku tukashadiisa loo qastiyeyna masaajid baa laga dhigtay bal kulu mowdicin yusallaa fiihi fainahu yusamaa masjida meel kastoo lagu tukadana masaajid baa la idhaha xataa ayaan loo diyaarin bay walam yakun hunaaka binaaun dhismo ayaanu jirin bay kama qaala nabiyu salى اllahu alay wasalam jucilat liya alardu masjida wa طahuuraa marka hadalka iبن تaymiye ayuu muصنifku raximه الlahu taعaalى bimacnaahu uu ku keenay maqsuudkuna waxa weeye markuu nebigu leeyay falaa تتkiduu qbura masaajid macnaheedu maa masaajid haka dul dhisina un masaajid haka dul dhisina waa ku jirtaa waayo wuxuu yihi banow calىa qabrihi masjida waxaa kaloo ku jirta in salaada loola jeesto waayo rasuulku wuxu uhi laa tusaluu ilى اlqubuur walaa tajlisuu calayha xadiidka muslim saxiixa uu ku wariyey waxaa kaloo ku jirta in lagu dul tukado inta qabrigii lagu dul istaago in lagu dul tukado inta la simo tusaale ahaan dhulka lala simo in lagu dul istaagaba iyaduna waa min itikaadi اlqubuuri masaajid waxaa kaloo iyaduna ku jirta in makaanu salaatin laga dhigto oo macanaa salaada loola qasdiyo oo qabrigii salaada loola dhowaado iyaduna waa ku jirtaa waxaana taa u daliilo nebigu wuxu uhi jucilat ilayl ardu masjidan wa tahuura meesha goorma masaajid lagu magacaabaa marka la dhisa un maya meel kasta oo loo dhisay in lagu tukado masaajid waa la dhahdaa waxaa kaloo masaajid la dhahdaa meel kastoo loo diyaariyey in lagu tukado sida mawlicyada oo kale walow dhismo masjid yaan lagu samayn be hataa masjid ulxaraam xawl alkacba ha waktigii nabiga alay salatu slam wax dhismaamu lahay banaanka kacbada hareeraheeda ayuubuu masaajid ku ah waktigii abubakar saasoo kale cumar ibnu khaaab baa dayryar kusoo wareejiyey dhismo markaa saqaf laba masjidulxaraamka ad arkaysaa mu ahayn haddana waa ka ilaahay subxana wa tacala masaajid ku sheegay fii mawaadica min alqur'aani alkariim sidaasoo kale meesha xataa haddaan salaad loo diyaarin laakiin salaada loola qasdiyo iyadana masaajid waa xadiidkan baana de jucilat li ardu masjida wa ahuura masjidan ay makaana salaat meelaan ku tukan karo marka kulu mawdic oo markaa e, lagu tukado masaajid waa la hahdaa marka kulu mawdicin uqusidat الsalaaةu fiihi faqad itukida masjida iyo bl kul mawdicin yusلى fi yusmى masjida labadaas waxay ku kala duwan yihin waxaa sharaxay sheekh sulayman بn cabd لlahi kulu mawdicin qusiyat الsalaaةu fi faqad itkida masjidan lam yubna masjida yaعnى kulu mawdicin ucida liلsalaaة meel kasta oo salaada loo diyaariyey in lagu tukado loo diyaariyey walow masaajid ba yaan laga dhisine waa masjid waaye ta labaad oo ah bal kulu mawdicina yusallaa fiihi ay wain lam yucadal lisala salaad baa ayaan loo diyaarin sida meelaha dadka musaafiriinta marka ay soo maraan ay ku tukadaan dee meel salaad loo diyaariyeyma haddana mar haddii lagu tukado masaajid baa la odhanayaa wacala hada idaa sulliya cinda alqubuur buuhi walow mara waaxid haddii xabaalaa lagu ag tukado walow hal mar ha noqotee wain lam yakun hunaaka masjidun faqad itakadaha masjidan qofkii saa yeelay masaajid buu ka dhigtay wجه dilaalة hada الxadيiث calى maqsuud الbab waxa weeye ma fiih min ikhbaar الnabiy alayه الsalaatu wasalaam waxaa ku sugan oo waranka nebigu ku waramay biana اtikhaada اlqbuuri masaajid min sunani man qablana min alumam alati lucinat bisababi dalik in laga dhigto xabaalaha meel cibaado inay ka mid tahay wadooyinkii ay mareen ummadi inaga horeeyey ee la nacdalay asbaabaha lagu nacdalayna tani ay ka mid ahay wamaa fiihi min annahyi can ficli dalik iyo diidmada nebigu arrintaasi uu daala falaa tatakiduu lqubuura masaajid fainii anhaakum can dalik sababta loo diidayna waa maxay kuwaana loogu nacdalay liannahu wasiilatun ila shirk waayo arrintaasi waa waddo shirki iyo sabab asbaabaha shirkiga ka mid a ah. daliilu raabic wali axmeda waxaa usugnaaday bisanadi jayidin uu ku wariyay can ibni mascuudin radi allahu canhu marfuuca ina min shiraari nnaas inuu yihi nebigu dadka kuwa u shar badan waxaa ka mida ah man tudrikuhum saaca kuwa qiyaamuhu uu soo gaadhayo wahum axyaa xaale ay nool yihiin iyo waladiina kuwa yatakhiduuna ka yeelanaya alqubuura xabaalaha masaajida rawaa waxaa wariyey abu xaatim fii saxiixihi abu xaatimku waa iبن حibاn markaa صحيiح iبن حibاn buu ku jiraa xadيidka imaaم أحmedna wuu wariyey والعزو إlayhi أwlى min العزو ilى بن حibاn inuu imaamu أحmed u tiiriy ha imaamu أحmed baa wariyey walow iبن حibاnna ha raaciyaba ayaa ka awleysan oo ka mudan oo ee kutubtu si ay u kala asiilsan tahay in xadiidka loogu tiiriyo ayaa fiican xadiidkoo tusaalean صaxiixeynka ku jira inaad ku gaabsato rawaahu أحmed waa laga fiican yahy iyadoo tusaale ahaan imaamu axmed uu wariyey inaad tidhaahdo ku gaabsato rawahu طabarani fi lmucjam اlkabiir ama iyadoo asxaabu sunan ay wariyeen inaad tiraa rawahu lbazaar fi musnadi intaad ku gaabsato sax maha kutubtu say u kala mashhuursan tahay waa in xadiidka markaa ula kala asiilsan tahay waa in xadiidka loogu tiiriyo xadiidkan sheikh اiسlاm iبnu taymiya fi اqtiضاء siraaط الmustaqim wuxuu ku uhi isnaaduhu jayid alhaythamina fi majmac الzawaid markuu طabarani u tiiriyey dabadeed wuxuu hi isnaaduhu xasanu waxaanu leeyahay xadiidkani shaahid fi musnadi axmed can abi cubayda ibn اljarax qaala kana akhira ma takalama bihi nabiy اllah wuxuu ahaa buri wuxuu u dembeeyey rasuulka ilaahay uu ku hadlay akrijuu yahuud اxijaaz yahuudda xijaaz saara iyo wa ahla najraan min jaziirat اlcarab ka saara jaziirat اlcarabna waa xijaaz waa maka iyo madiina iyo dhulkaa ku hareereysan sida طaaئف judda yambuc dhulkaasaa jaziiraة اlcarab la dhahda oo najdi kuma jiro riyaad iyo dhulkaa jaziiraة اlcarab xadiidka lagu sheegay kuma jiro waana sida xadiidka uu fasiray alimaamu shaaficiyu raximah اllahu taعaalى waxay u yaqaaniin juqraafiyiintu jaziiraة اlcarab iyo waxaa rasuulku alayه الsalatu slam jaziiraة اlcarab uu uga jeeday saxaabaduna ay u fahmeen waa kala duwan yihin jaziiraة اlcarab fi اlxadiiث waa xijaaz maka iyo madiina iyo ma qaruba minhumaa wama xawaaleyhima waxyaabaa taa xoojinayna waxaa ka mid a cumar ibn khadaab radi allahu canhu markuu ka saaray yuhuudda xijaaz ilaa ayna nafaahum xagguu u saaray oo u mustaafiray ilى اlyaman yamanna xuduudda jaziiraة اlcarabta juquraafiyiintu ay sheegaan way ku jirta laakiin ta xadiidka lagu sheegay kuma jirta wayaan macnaheedu ila jaziiraة اlcarab intuu ka kaxeeyo jaziiraة اlcarab ma geeyeen oo dhaafin lahaa isagoo awood wey wاclamuu ana shara الnaas aladiina اtakaduu qubuura anbiyaahi masaajid ogaada buu uhi nebigu alayه الsalatu salaam dadka waxaa u shar badan manaa kuwa u shar badan kamida kuwa qubuurtii nebiyadooda ka dhigtay meel cibaado xadiidkan ina min shiraari الnaas mintu huna waa litabciid yaعnaa kuwa u sharka badan maaha kuwa u sharka badan bay kamid yihiin shiraarna waa bikasri الshiin wa jamcu shari wa aswaء الnaasi caqiidaة wacamala kuwa dadka u caqiide xun una camal xun man tudrikhm الsaacaةu wahum axyaa macneed waa aladiina yaciishuuna fi akhiri zaman waa kuwa zamankan iyo cumrigan adduunyada akhirkiisa nool fataquumu lqiyaamatu hum axyaa oo qiyaamuhu dhacayo iyaga oo nool oo kufaar iyo mushrikiin iyo munaafiqiin bale fii muslim can abi hureyra laa taquumu saacatu ila calى shiraari الnaas wاladiina ytakhiduuna اlqubuura masaajid waa caam qubuur alambiyaa iyo qubuur اlawliyaa qubuur الصaalixiin wa qubuur الطaalixiin jamiic اlqubuur baa soo gelaysa itikaadu اlqubuuri masaajidna yashmal suwarkii aynu sheegnay xadiidkan iyo axaadiid kaleba daahirkood wuxuu ka hor imanaya xadiidka uu nebigu yihi laa tazaalu طaa'ifaة min umati calى اlxaqi ظaahiriina xatى taquuma الsaaca xataa qiyaami الsaaca oo inay joogayso koox xaqa ku taagan ilaa qiyaamuhu ka dhacayo ayaa xadiidu طaaifa almansuura ay sheegaysa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa qiyaamuhu inuu u dhacayo uun kuwa shiraaru nnaasa ah iyo kuwa qubuurta ka dhiganaya inuu qiyaamuhu udhacayo shiraaru nnaas iyadoo dhulka ay joogaan waxaa la mida ah, laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala allah allah markaasee la isu waafajinayaa daa'ifa almansuura oo joogta buu qiyaamuhu dhacaya iyo qiyaamuhu ma dhacayo ilaa cid tawxiidsanaysa dhulka laga waayo laba macnoba culimadu waa ku fasireen in la yidhaahdo laa taquumu الsaacatu ila calى shiraari الnaas axaadiida tilmaamaysa waa min alcumuum aladi yuraadu bihi اlkhusuus oo macnuu waxa weeyaan mowdic duna mowdic oo halkaa iyadoo shiraaru الnaas ay joogaan mooyaane qiyaama dhici maayo taasina anfir maysa halkan kale inay joogaan aلطaa'ifaة اlmansuura so waadix ma marka xadiidkan laa taquumu saacatu calaa shiraari الnaas la ihaahdo cumuumkiisu muraad maayo khusuus baa looga jeedaa yaعni meelaha qaarkood bay joogaan shiraaru الnaas meelo kalena waxaa joogaa طaa'ifa almansuura taas waa tafsiir tafsir tafsiirka labaadna in la ihaahdo laa tazaalu طaa'ifaة min umati calى اlxaqi ظaahiriin xataa qiyaami الsaaca ayaa looga jeedaa ilaa qurbi qiyaami saaca ilaa qiyaamaha dhicistiisu ay soo dhowaato oo qiyaamuhu daa'ifa almansuura oo jooga kusoo gaarhi maayo lakiin way ku dhawaayeen markuu qiyaamuhu soo dhowaado ayaa wixii dadka ahlu tawxiid ahaa ay dhimanayaan saana waa lagu fasira waxaana ayidaya xadiidka tilmaamaya dhinaca yaman inay ka iman doonto dabayl wanaagsan oo dadka markaa arwaaxu lmuuminiin qabata yanaa qurbi qiyaami saaca waxaa sheegay markaa in xadiidkan iyo axaadiidtaa lagu jamciyo ibnu jariir iطabari kitaabkiisa tahdiib اlaahaar juska labaad saxa sideed boqol iyo saddexiyo soddon wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbab wa ma fihi min إخbaar النabiyi slى الlaه عليه waslم بأn اladina yتakiduuna الqbura masaajid min shiraar الnaas waa xadiidan ku jirta nebigu inuu sheegay kuwa xabaalaha meel cibaado ka dhigtaa inay kuwa dadka u sharka badan ka mid yihiin maxaa sifadaasi loogu sheegay لأna ficlhm wasilaة ilى الshirk haddii xabaalaha lala doonto cibaadadii ilahay la caabudayay waxay arrintaasi waddo u tahay iyo sabab in marka dambe dadka xabaalaha ku jira la caabudo masalada muhimka hadda waxay tahay waa laba masalo macna itikaadi اlqubuur masaajid iyo cilatu annahyi can dalika itikaadu lqubuuri masaajid maxaa looga jeeda goormaa la odhan karaa itakada alqabra masjidan qabrigii masaajid ka dhigtay goormaa la odhan karaa cilada loo diidaysa waa maxay in xabaalaha laga dhigto makaanu cibaada adilada ku soo aroortay arrimaha xabaalaha iyo hadalka culimada ee ku saabsan adilada tafsiirkeedu wuxuu ku wareegayaa ama uu tusaya calى ana itikaad اlquburi masaajid yashmal arbacata suwar afar arrimood ayaa soo gelaya itikaad اlquburi masaajid alaa falaa tattakidu اlqubura masaajid markuu nebigu leeyahy afar arrimood buu diidaya alأulى waa asalaatu caleyh waa in lagu dul tukado oo qabrigii waxa weeyaan inta la simo tusaale ahaan ama yaan la simin be inta dee dusha looga baxo la fuulo in lagu dul tukado waa min itikaadi اlqubuuri masaajid taas khilaafna male taas laysa fiiha khilaaf oo in lagu fadhiistaaba dee la diiday in lagu dul tukadana maxaad u malay walaa tusaluu ilى اlqubuur walaa tajlisuu caleyh in salaadii loola jeestaaba la diiday maxaad u malayn in lagu dul tukadaba arrinta labaad waa asalaatu ilayha waa in salaada loola jeesto qofku intuu u dhowaado iyadoo wax xaa-iloo teedoo u kala dhexeeyaan aanu jirin ilaa qofka sidaa u eegaa dee uu malaynayo qofkani inuu salaada qabriga ula qasdiyey arrinta saddexaadna waa asalaatu cinda alqubuur yaanu qabrigu xagga qibladaba kaa xigin yaanad qabriga ku dul tukanba inaad ku ag tukato salaan qubuuriyo hareeraa kaa xiga ama iyadoo qabri kuu dhow yahay xagga dambebaa kaa xigo ama dhinacyadabaa kaa xige arrinta afraadna waa binaau lmasaajidi caleyha waa in masaajid laga dul dhiso haddii la doonaya in laguba tukanbe oo in masaajidkii oo dhisan qabri la geliyo oo qabri lagu dhex aaso sidaa dhacda iyo in qabrigii masaajid laga dulbinayo labadu way soo gelayaan tan nasku uu ku soo arooray waa in qabrigii oo jira masaajid laga dul dhiso ta kaloo ah masaajidkii oo dhisan in qof lagu dhex aasaa iyaduna way ka laazimaysaa way ka dhalanaysaa taasay keensanaysaa sheekh eh, saddex ka mida suwarkan ayuu sheikhulalbani ku sheegay taxdiiru saajid kitaabka la dhahdo oo asalaatu cala alqubuur bimacna sujuud calayha in lagu dul sujuudo thani asujuudu ilayha waistiqbaaluha bisalaati waadducaa salaadii loola jeesto iyo athalitث waa binaa masaajidi calayha wa qasdi salaati fiiha markaa qasdu salaati fiihaadaas ayuunbaa aynu gooni u saaro aynu hi asalaatu cindaha walo masaajid bayaan laga dhisa ibnu xajar ilhaytami qihii markaa shaaficiga ahaa isna kitaabkiisa azawaajir can iqtiraaf اkabaa'ir labuu ku sheegay waitikaadu اlqabri masjida macnaahu asalaatu calayhi aw ilayh waa in lagu dul tukado ama salaadii loola jeesta buuri الsرcاniي رaحimه الlahu taعalى في subل السلام isna wuxu uhi اtikاad الqburi masaajid acamu min an yakuna bmacna salaati ilayha in masa in qubuurtii masaajid laga dhigtaa waa ka macno ballaarhan tahay bimacna salaati in salaada loola jeesto aw bimacna salaati calى ama in lagu dul tukado yaعnaa labadaasi way soo gelayaan iyagu macnaha macno ka ballaarhna waa soo gelaya si in masaajid laga dul dhisayo in salaadii loola qastiyo suurada markaa koobaad iyo labaad waa in lagu dul tukado iyo in salaada loola jeesto waata lagu xusay xadiidka abi marhad alghanawi ee muslim uu wariyey qaala samictu rasuul اlah yaquul laa tusalluu ilى اlqubuur xabaalaha salaada ha ula jeesanina walaa tajlisuu calayha kuna dul fadhiisanina bukhaarina wuxuu wariyey can cumar anahu ra'aa anas bnu malik inuu arkay anas bnu malik radia allahu canh oo yusalii cinda qabrin qabri ku ag tukanaya faqaala alqabra alqabra yani ixdar ilqabra qabriga iska ilaali salaad baad tukanaysaa qabrina uu kuu dhowya waa sidee wey walam yaamuru bilcaada bu uhi bukhaari salaaddii inuu kusoo celiyana ma amrin macnaha saddexaad iyo afraad muxuuha macnaha saddexaad asalaatu cindahaa iyo binaa masaajidi calayha xadiid badan baa kusoo aroortay waxaa ka mida xadiidu caaisha can umi eh, xabiiba wa umi salama oo baabka ku xusan o nebigu uhi ina ulaa'ika ida kana fiihim rajul rajulu saalix fabanow calaa qabrihi masjida banw calىa qabri masjida wasawru fihi tilka suur culimadu markaa bmukhtalaf اlmadaahib waxay axaadiida uu ka mida xadiidka caisha iyo xadiidu jundub iyo ay u deliishadeen in laga dhigto xabaalaha meel cibaado inaanay banaanayn wax kasta oo soo gelaya macnaha itikhaad alqabri masjidan luqa ahaan ama sharci ahaan usoo gelaya in axaadiidan shamlisanayso culimada saa tasriixisay waxaa ka mid a ibnu cabdilbar raximah llahu tacaala ibnu cabdilbar wuxuu yihi fi الtamhiid markuu sheego xadiidka abu hureyre qaatala allahu lyahuudi itakaduu qubuura anbiyahi masaajid ayaa waxaa sharaxiisa ka mida inuu yihi wakulu ma اxtamalahu اlxadiid macno kastoo xadiidkan uu aqbali karo fi lisaan اlcarabi fi lugati اlcarab famamnuucu minhu lama ogola liannahu inama dacala اlyahuud muxadira liummatihi min an yafcaluu ficlahu rasuulku yahuud wuxuu u habaaray ummaddiisu uga digayey inay sameeyaan waxa ay yahuudi sameeyeen rasuulkuna alayه الsalatu salaam wuxuu yihi kaanuu yatakhiduuna اlqubuura masaajid waxay ka dhigan jireen xabaalaha meel cibaado kaniisad ama magaca kale ay doonayaan a bixiyaan marka wax kasta oo ereygaa ah yatakhiduuna alqubuura masaajid iyo falaa tatakhidu lqubuura masaajid luqada carbeed marka la eego lagu fasiri karaa xadiidka uu soo gelaya rasuulkuna wuxuu bixiyey waxa weyaan amar caama nahyi caama alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajid marka macno kastoo ereygaasi uu yeelanaya nahyiga wuu soo gelaya oo qofka sameeyaana wuxuu noqonayaa qof wixii nebigu alayه الsalatu salaam uu diiday ee ummadda uu uga digay waxa weeyaan qof ku dhaqaaqay buu noqonaya inaan xabaalaha markaa masaajid aan laga dhigi karin meel cibaado aan laga dhigi karin masaajid aan laga dul dhisi karin sidaynu dersi horeba ku yara ishaaray aimadu waa wada tasriixiyeen aimada shaaficiyada qaarkood hadalkooda haddaynu wax yar ka ishaaro alcamrani الshaafiعي fi اlbayaan wuxu uhi wayukrahu an yubnى calى اlqbri masjida lma rawى abu marhd alغanwi ana الnabiya qaal la ttakiduu qbura la ttakiduu qabri wathna fainama halaka banuu israiil lanahum itakaduu qbura anbiyahi masaajid وrawى jaabiru ana الnabiya nahaa an tujasasa اlqbur an yuktab عalayha waan tubna waan tuuطa an in lagu dul istaago qaala الshaaficiyu raximah اllah bu urdeeto وأkrahu an yucadama makhluuq waxaan karaha in makhluuq la weyneeyo xatى yujcala qabruhu masjida ilaa weyneyntaa la gaadhsiiyo in qabrigiisi laga dhigto meel lagu tukado makaafat اlfitnati عalayhi وعalى man bacdahu min الnaas anigoo uga baqanaya isaga fitno iyo cidda ka dambeysaba waxaa hadalkaas oo kale yihi الruyani fi baxri الmadhab qaala yukrahu an yusawa اlqbru masjida fayusallaa fowqahu tii ahayd asalaatu caleyh in lagu dul tukado inta la simay in lagu dul tukado aw yubnaa cindahu masjida cindahu fiirso in masaajid laga ag dhiso macanaa qabrigu xagga dambe ha xigo midig ha xigo bidix dhinacu doonay xagga hore ha xigo fayusallaa fiihi deetana lagu tukado yaana ila lqabri iyadoo qabriga loo jeesanayo fain facala ajza'ahu waqad asa hadduu sidaa yeelo salaaddu waa ka gudaysaa lakin khalad buu sameeyey waxaa la mida isaguna damiri fi najm اlwhaaj wayukrahu an yubna calى اqbri masjida sawaء kana اlmeyitu mashhuura bالصلاة am la in qabrigii masaajid laga dul sameeya waa makruh buu leeyahy qofka ku aasani qof wanaag ku caan baxay ha noqdo ama mid kale tukrahu salaat fi masaajidka in lagu tukadaana waa makruh deetana xadiidkii abi marthad alghanawi ayuu keenay hadalkii shaaficina waa keenay uma ina almusanifa buu leeyay nawowi jazma fi sharxi اmadhab fi lfataawa btaxriim اlbina oo karaahada alimaam nawowi wuxuu ku xambaaray inay ta karahatu taxriim inuu sidaa ula jeedaan culimada shaaficiyadu ibn اlmulaqin waa sheekhi ibnu xajar isna wuxuu fi lxadiidi daliilu ayضa calى manci binaaءi اlmasaajid calى اlqubur xadiidka waxaa ku jirtaa inay mamnuuc tahay in masaajida laga dul dhiso xabaalaha wa huwa mancun oo yaqtadi taxriim waana diidmo keensanaysa xaaraantimeyn kayfa waqad habata fi اlxadiid alaati lacnu اlyahuudi wالnasara itakaduu qubur anbiya masaajid see loo odhan kara arrintaasi xaaraan maaha iyadoo yahuud iyo nasaaro lagu nacdalay bal nacdashu taxriim wax ka weyn bay tusinaysa oo ah inuu arrinkaasi yahay min alkabaa'ir qawli allahuma laa tajcal qabri wathanan yucbad shiraazi baa isaguna lamida wayukrahu an yubna cala اlqabri masjida lima rawaa abu marhad alghanawi tataabacu calى dalik fuqahaa shaaficiya waa la mid qolooyin kale almalikiya iyo xanafiyada iyo xanaabilada iyo saasay u wada sheegayaan maxay tahay haddaba cilada iyo sababta loo diiday in qubuurta laga dhigto meel cibaado oo masalada muhimka ah ciladu waa iska waadix waa saddu daraa'ic shirki in xabaalaha ah cibaadada lala doontay ama masaajidka laga dul dhisay dadku ay ku fitnoobaan oo arrintaasi ay ku dambayso in la caabudo cidda qabrigaa ku aasan cilada iyo sababta loo diiday waa taas culimada saa tasriixisa waxaa ka mida alimaamu shaaficiyu raximah llahu tacaala fi lum jiska koowaad saaa saddex boqol toddobiyo toban wa akrahu an yubna cala alqabri masjidun karaahadana bimacna taxriim bay u isticmaaleen inta badan aimadaa hore in masaajid laga dul dhisaa nacaabuli wa an yusawa iyo in la simo dhulka inta lala simo deetana lagu tukado aw yusallaa caleyh wahuwa gayru musawan ama isagoo aan sinaynbo sidiisii qabriga waa ciddii saaranta lagu dul tukado aw yusallaa ilayh ama in salaadii loola jeesto qaala wain sallaa ilayhi ajzaahu masalada masale fiqiya iyadu hadduu salaadan ilaahay u tukanaya laakiin uu xagga qabriga ula jeestay ama uu ku dul tukaday ma ansaxaysaa mise ansixi mayso waa masale fiqiya taas wa fiiha khilaaf bayna alfuqahaa markaasaa wuxuu odhanayaa akhbaranaa maliku ana rasuula اllahi qaala qaatala allahu lyahuuda wالnasaara itakaduu qubuur anbiyaءi masaajid laa yabqa diinaani biardi اlcarab jaziirat اlcarab wa akrahu hada lisuna arrintaa waxaan u diiday axaadiida awgeed walaahaar wa anahu kariha iyo nebigu arrintaa inuu nacay wallahu tacaala aclam an yucadama axad min اmuslimiin yani itakada qabru masjida waxaa kalaan karaa bu uhi in axad muslimiinta kamid in ah la weynayo qabrigiisa masaajid laga dhigto walam tu'man fi dalika اlfitna arrintaana fitne loogama aaminhayo wdalaal calaa man yaأti bacdahu ka kaa dabadi iman doona fitne loogama aaminha marka laba arrimoodba uu sheegaa inay qubuurtii in mustawdacu اlamwaat min alardi oo inta badanna laga yaabo dee haddii gaarahaan xabaala la faqo in wax najaasi ay gaadheen iyo arrinta labaad oo ah in qabrigaa masaajidka laga dul dhisay la weynayo deetana lagu fitnoobo labadaba uu sheega culimada markaa ciladan sheegtay aad bay u badanyeen waxaa kamid ah ibnu baطaal fi sharxi bukhaari qaadi ciyaad fi sharxi muslim waxaa ka mid ah almanaawi fi fayd اqadiir oo alqaadi ayaa yihi waa waxaa la diidayaa in xabaalaha lagu tukado hadday qubuurtu tahay mambuusha qubuur la faqay oo inay ciiddu najaastay baa laga baqaya markaasaa manaawi uu radinaya wuxuu leeyay lakin fi khabari sheekheyn karaahatu binaaءi اlmasjidi cala اlqubuur muطlaqan qubuur la faqay iyo mid seediya iyo mid qadiima iyo catiiqa iyo mid jadiida iyo intaa xadiidku muu kala saarin buu leeyay wاlmuraadu qubur muslimiin khashyata an yucbada fiiha almaqbuur xabaalana xabaalaha muslimiintaa looga jeedaa waxaana loo diidayaa waxaa laga baqayaa in marka dambe la caabudo buu hi qofka meesha ku hasa etana wuxuu keenay qariino waana adilada xoojinaysa ciladu inay tahay sadu dariicati shirk waana xadiidkaa culimadu ay ku celcelinayaan waxay leey nebigu wuxu h allahuma baabka soo socdu inoogu iman doonaa ilaahw qabrigayga haka dhigin wathan yacnaa mid la caabudo waa qariino tusinaysa itikhaadu lqubuuri masaajid waxa loo diiday inay tahay in laga baqayo in marka dambe ku dambeysa in la caabudo haddii loo diiday <clears throat> xabaalaha in masaajid laga dhigto ama salaada in lala doonto haddii loo diiday najaasiya waxaa in laga baqayo qubuur اlambiya maxaa loo diiday qubuur lambiya ambiyada jirhkooda ma cunto ciidu sooma ta kale miyaa la faqaa qubuur lambiya wasaalixiin la faqaa miyay banaanta mumbuusho laga dhigo la soo saaro ciiddii hoose ee dheecaan iyo waxaas ay gaadheen awalan alambiyaa jirhkooda ma cunto ciiddu sidii lagu dhigay bay meesha ay ku yaalaan saalixiintana qubuurtooda nabshi in lagu sameeyo banaana macaada rasuulku muxuu yihi lacana allahu اlyahuud wالnasaara itakaduu qubuura ambiyaahim masaajid markaa ciladan ah nabshu lqabri iyo khashyat najaasa iyadoo aanay jirin ayuu rasuulku diiday in laga dhigto qubuurtii ambiyada iyo saalixiinta makaanu cibaada waxay iyaduna taa sii xoojinaysa haddii sababta loo diidaya ay tahay khashyatu najaasa sida fuqahaa mutaahiriin ay yidhaahdeen muxuu nebigu u yihi sida xadiidka abi marthad alghanawi fii muslim ku xusan laa tusalluu ila lqubuur xabaalaha salaada hawla jeesanina muxuu yihi limaada waxay taasi tusinaysaa cilada loo diiday inay tahay sadu daraaci shirka oo laga baqayo marka dambe arrintaasi inay ku dambayso in la caabudo cidda qabriga ku aasan ciladiina maanta waa muxaqaqba oo dadka xabaalaha tegaya ama ha yidhahdaan ziyaaraan u tegaynaa ama salaad iyo cibaado hum waaqicuuna fi shirk shirkigii laga baqaya arrintaasi inay dariicay iyo wasiilo unoqotaa bay ku jiraan bal oo dadkii dhinta bay baryayaan way weydiisanayaan wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin oo sifaat rububiya ay ku sifaynayaan sida inuu geybka og yahay iyo inuu yamliku nafca wadura muطlaqan iyo wixii lamida ah. marka imika muranba muranbaynu arrintaa ka yimaada maaha waayo arrinta aynu leenahay waa cilada loo diiday lafteedii baaba maanta waaqica oo jirta waxaad arkaysaa markaa mas'aladan ku saabsan inaan cibaadada xabaalaha lala doonan iyo inaan masaajida laga dul dhisinayo inaan ahayn masale cusub oo ibnu taymiya ibnulqayimi ay la yimaadeen ay tahay masale nusuustu ay ku caddahay isla markaana aimadu ay tasriixiyeen bal shekhu ibnu taymiya raximah llahu tacaala itifaaq buu kusoo naqliyey masaladaas wuxuui faina nahyu can itikaadi اlquburi masaajid yatadamanu nahyi can binaءi masaajid calayha wa can qasdi salaati cindaha wakilaahuma manhiyun canhu biitifaaqi اlculamaa in masaajid laga dul dhiso iyo in salaada loola qastiyo labaduba waa layska nahiyey biitifaaqi اlculamaa fainahum qad nahuu can binaءi اmasaajid cala اlqubur bal saraxuu bitaxriimi dalika ma dala calayhi الnas wاtafaquu ayضa calى anahu laa yushracu qasdu salaati wاdducaa cinda اlqubur inaan salaad iyo ducatoona xabaalo aan loola qasdin ayay culimadu isku waafaqeen walam yaqul axadu min aimati اlmuslimiin ina salaata cindaha wاdducaa cindaha afdalu minhu fi lmasaajid alkhaaliyati can اlqubur axad muslimiinta culimada muslimiinta kamid uma odhan salaada lagu tukado masaajidada xabaalaha leh iyo ducada lagu ducaysta way ka fadli badantay ta lagu sameeyo masaajid arrinta noocaasiya ka maran bal itafaqa culamaء اlmuslimiin calى ana الsalaata wاdducaa fi lmasaajid alati lam tubna calى اlqubur afضal min الsalaati wاdducaa fi lmasaajid alati buniyat calى اlqubur bal الsalaatu wاdducaaءu fi hadihi manhiyu canhu makruh bاtifaaqihim wqad saraxa kahiiru minhum btaxriimi dalika bal wbiibطaali salaati fiiha wain kana fi hada nizac yani salaadii ma ansaxayso ansaxayso muranbaha ku jira lakin arrintaas inaanay banaaneyn layskuma khilaafsana buu leeyahy sheekhu waa laysku waafaqsanya marka dee kolle waa soo waan soo gaagaabiyey hadalkuna waa qoran yahay badankiisu in culimadu bimukhtalaf ilmadaahib ay tasriixiyeen in cilada loo diiday ay tahay in lagu fitnoobo oo sidii qowmu nuux ay ugu fitnoobeen raggii saalixiinta ahaa oo arrintu ay ku dambeyso sidaa maantaba dee ay ku dambeysay oo ah in la caabuday waxa weyaan asxaabu اlqubuur wallahu subxana wa tacala aclam wsala اllah calى nabiyina mxamedi wcalى alih waصxaabi ajmaciin